kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya

mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan inana aan kusoo qaadanaa kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe kelikeliga lamaanaha kaftanka iyo sheekadu kama marna wadajir galabta barnaamijka halkan waxaa idinkaga soo jeedinayaa hayfraax kaakiya anigoo botaana ee u diyaargarooba dhagaysiga barnaamijka galab wanaagsan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 mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo dhagaysanaysaan dhegeystayaal mhm. bootaano galab wanaagsan galab wanaagsan ifrax adiga iyo dhegeystayaasha iyo farsamayaqaanka mhm. dhammaan soomaali weyn o dhan galab wanaagsan galab wanaagsan ayaan leenahay mhm. oo wacan weliba allele barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaan ku daafurnaa dhanka iyo kaalimaha suugaanta waxaa noo soo qabanaya horta heesaa barnaamijkiisa isku aada iyo aad waa eh. aqaanaa waan dhegeystaa <laughs> waa taqaanaa waa dhegeysataa hay waxaad ka fahantaa waan taageeraa waan la socdaa mhm. heesaha banaadiriga ah mhm. heesaha kale waxay dheeryihiin aa jiro heesaha kale waxaa laga yaabaa mhm. inaad dhegeysi basi ku wacan yihiin laakiin qaarkood heesaha banaadiriga waa lagu jaasi karaa <laughs> waxaa laga yaabaa inta heesti socoto anagoo jaaseen xitaa in la arko <laughs> in la arko <laughs> eh, eh, waxaan soo qabanayaa eh, hees ay ku wada luuqeeyaan saalim iyo nasteexo heestan waxaa la yiraahdaa bushkuleeti loo la siinine baalasheeda waa hubkaan deentya beerta haddii waraab lahayn berigeed ma soo baxdeen waa baaqataa beridaayni balkeed biya oo la siinine baalasheeda waa bukaan deentya waxaa iigu beertayaa bushigiidla buurura berigooy booqataa beela baantideebe iboqataa beelabaadheeye waxaa iigu beertayaa mushigiis la bururaa berigoo iboqataa beelabaadheeberigoo iboqataa beelabaadheeye sameeyey mushkuleed ilaan ku soo baxaa lagu buraanburaa beeray lagu tumaa mushkuleetayya luul bilaneeya u xiraa bashbashaan ku geeya ballan weyn ku qaadaye mushkuleetayya luul bilaneeya u xiraa bashbashaan ku geeya ballan weyn ku qaadaye bashbashaan ku geeya ballan weyn ku qaadaye midnima baxsanee baadan karaa maskamiyaad korsamee mushkileedilee ku soo baxa ballanteeni beri waay boosteejadan kuugu sugaa bocor iyo bataati bataati iyo keen eh, gabadhan bocor iyo bataati maxay ku dabatay <laughs> laakiin <laughs> walaa ba aqliligababtoo eh, eh wax vitamin ay ka heleysaa markasta muhiimqudaarta ah, dalka dalbatebrofon ah, iyo eh, laakiin <laughs> waxaa laga yaabaa eh. xilliga heystaa la qaaday iyo mm. wacyiga jiray iyo hadda kan jira inuu isku mid ahayn ah, mm. mm. dadka hadda laakiin ma jirta umalan raaxi gabar hadda saaka in bocor loo keeno gabadha maaragtay mm. gabar inta bocor loo soo xirxira loo mm. keena rabtaa mm. ma jirto laakiin gabadhi fahansan mm-hmm. ee hadee basbaas inta u karsata mm-hmm. ku cunta qofkii habaysi yaqaana wuxuu leeyahay boqol geela lagaa dhiiba waana lagu baranbura beereen waa lagu <laughs> masxaradaa maya laakiin waa maqlay mhm, iyado ciyaara laakiin maqlay ciyaaraha mhm. soomaalida inay kamid tahay sidaas waa aqaan ciyaaraha soomaalida aad u badan yihiin mhm. eh, saalim siciid iyo nasteexo ayaa ku luqeynayay barnaamijkeena galab wanaagsan ayay heeskaasi daafur u ahayd allailahe waayahay ibraahim markale kaalimaha sugaantan kusoo wada nasanaynaa waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa heesikooda luqeeyaan cabdifataax yare iyo garaan caraale jirka garaan caraale iyo cabdifataax yare un kugu agmeera midilacada sharaftii heestaan mhm. ma dhaweyn xiliyadii inta badan dadka qaar ay dhageysan jireen ani koley markaas aqli ma lahayn <laughs> adila joogtay <laughs> xilliyadii mm-hmm. tifiyadu ay wadanka ku yaraayeen ee mm-hmm. dariska loo aadi jiray wax laga soo daawawaxaa mm-hmm. jirta filmaana kusoo geli jirtay caasiya <laughs> ah umaleyna inuu kamid ahaa filim turkiya ay jiray musasir turki ahaa laakiin xilligaas dadka film uu ahaa hadba dagaal dambe wuxuu noqday gadaal dambe musisal laga dhigay oo ah. laakiin waagaas filin ahaan lamana kala xigin waagaas rag iyo dumar <laughs> dumarka bes <laughs> eh, hadda lagu koobay waxaa la dhahay iyagaa xamaasadaas waxaas la kala gogoynayo iyagaa haysan kara anaga ah, laakiin fiiri ah. in haba haa firna loo jaro oo haba cabaan kadib haaf qalana loo soo daayo waana dhibi dulqaadkaas anaga ma hayno <laughs> kaaga sii darare mm. habeenku uu run yahaa marka qaar ala ah, jaraa habeen dambaa la isballansanaa mm-hmm. waxaa jirta xitaa mataqaanaa mm. eh, fahay xilli ay eh, carabibka soo geli jireen oo aan turjumaad uusa heli jirin mm. dadka qaar marka dialoga intay akhriyaan carabina aqoonin yaa dadka u turjumin jiray <laughs> <laughs> dadkaasaan kamid ahaa waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye markana cabdulaahi waxa uu noqonaynaa dhanka kaalmaha suugaanta waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luqeeyaan cumar dhuule ilaahay u naxariistee iyo maryan mursal heestan waxaa la yiraahdaa burba kugu gudba barkaday burdo kama bogto ibariinsayo waygu baahaye siduu ibarkaday burdo kama bogto ibariinsayo waygu baahaye adaanku bukaa may bogsiin haddaan ku bukaa way bogsiin kartaa urba kubu gudbane

jirtana bahdi iga jare nafsi igu badda kuuliga dhisto bogsin kartaa gudbane dagan dhaqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko dhaqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee ha inuu ballanaa yambadin warkee maxa inuu ballanaa soo bixi karta soo bixi kartaa baa kuu gudban dhulka ila ballaaran buur weyn udhexaysa mhm. dadka mhm. waxa keliya oo dadka kala celin karo marka mhm. xajmiga la cabirahayo inta badan buuraha la isticmaalabuuraha <laughs> kala gudban hadii lagu dhaho yani way adag tahay waa wax waqti u baahan iyo in juhdi badan la geliyo si looga tilaaba halkaas waayahay barnaamijkeena galab wanaagsan ay qeyb ka ahaayeen waxaan ku luuqeynaya heeskaasi mari masal iyo cumar dhuule alayleh kaalimaha sugaantaan kusii soconaynaa markii faaxey waxaan soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo mid ka mid a ah heesaha uu ku luqeeya cabdirasaaq anshax oo la yiraahdo dejiya daalka iga bi'isa mark sare ududu qaarkooda barkood laga duceystaaye mhm. dib jirnimo midaan kaga baxoon daalka kaga raysto mhm. reerka markaad dhisayso <laughs> reerka markaad hadii mhm. haddii sidii aad nolosha u qorsheynaysay isan wax noqonin dhibkeeday leedahay mugta qaar baa laga ducaystaao kale markuu leeyahay waxaa laga yaabaa qof aan ku wanaagsanayn inuu marka qaar waqtiga kugu aadiyo mhm. halkaas nolosha inaad nacdo ama burbur ama waxyaabo kale ah kala kulantid marka sidas taas u dhicninba wuxuu leeyahay dibtirnimo midaan kaga baxo dskabladu iska dhib badan tahay moogtahay habeenkii xili dhexe soo kac birku <laughs> beeleed dhaqo <laughs>

waayahay guud ahaan heesas ayaa u dambeeyey saaxiibyaal barnaamijkeena galab wanaagsan tan barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo rabbi hadduu iskaimbaray naftuna raali ka tahay